رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يقول الإمام المصنف أبو اسماء أبو محمد محمد بن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء من التور wuxuu baabu yahay in laga weysaysto min atawr waa nooc weelka ka mida ah oo naxaasiya wixii la ka samaysan qaala waxau uhi bukhaari xadaana khalid bnu makhlad alqaطwaani abulhaytham baa lagu kuniyeeyaa waa ragga imaamu lbukhaari lagu haysto xadiikii man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb xadii lwali ragga aciifinaya ninkanay ku aciifinayaan alqawaanina waa nisbatan ilaa maxalatin bilkuufa xaafad kuufa ku taalla magaalada la yidhaahdo ayaa loo nisbeeyey culimmada qaarna waxay yidhaahdeen qawaani waa laqabun cala sabiili lkunya waa naanays ku timi qaabka kunyada ku timi alqawaaniy waa naanays bay yidhahdeen ama qawaan waa xaafad ku taalla kuufa qaal waxa uhi xadaana sulaymaan wa sulaymaan bnu bilaal ataymi qaal xadaanii camr bnu yaxya bni cumaarata bni abi xasan can abiih oo ah yaxya bni cumaara qaal waxa uhi kaana camii adeerkay wuxuu ahaa wa camr bni abi xasan yukiru mid badiya min alwuduui weysada ayuu badinayay yani caado wuxuu lahaa inuu weysada badsado wa kaana tatii lidawaami haaliba walaysa da bilaazimin musaaxiba waatanu soo tilmaanay ficilka kaana haddii laga daba keeno ficil mudaarica dawaam iyo istimraar iyo haalibiya ayuu keena qaala licabdilaahi bni zayd waxa uu ku yidhi ibni caasim saxaabigii ahbirna waxaad iga warantaa kayfa ra'ayta nabiya sal allahu alayh wasalam sidaad u aragtay nabiga yatawadau isagoo u weysaysanaya fadaca waa u yeedhay bitawrin weel buu u yeedhay oo min maain biyo ah biyo ku jiraan fakafaa waa ku shubay calaa yadayhi labadiisa qacmood buu ku shubay fahasalahumaa waa maydhay aa miraar saddex jeer buu maydhay uma adhala waa geliyey yadahu qacantiisa fi tawr weelkiibuu geliyey famadmada waa luqluqday wastanara waa sandaarsaday aa luqluqday waana ku sandaarsaday uma adhala waa geliya yadahu qacantiis fakhtarafa biha wa ku qaatay faasla waa maydhay wajhahu wejigiisa ayuu maydhay aa maraatin saddex goor uma asla waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood ila lmirfaqayni ilaa laga gaadhayo labada suxul maratayni maratayn laba laba goor uma ahada waa qaaday biyadihi qacantiis ayuu biyo ku qaaday maaan biyayuu ku qaaday famasaxa waa masaxay raasahu madaxiisa ayuu masaxay faadbara bihi waa la soo qaabilay qacantii faadbara bihi waa la jeestay wa aqbala waana la soo qaabilay uma asla waa madhay rijlayhi labadiisa lugood faqaala waxa ui haakada ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam sidaasaan arkay nabigii yatawadau isagoo u weysaysanaya xadiikan in badan buu inagu soo noqnoqday waxaana uu ka mid yahay lagu faahfaahiyey weysada nabiga calayhi salaau wasalaam lagu faahfaahiyey hadda waxaa loo keenay weelka tawrka la yidhaahdo in laga weysaysto waa weel cuntadana ay ku cunayeen biyahana ay ku shubanayeen kana weysaysanayeen tawrkaas in laga weysaysto ama biyo lagu shubto ayuu xadiiku ka hadlaya in badanna xadiiska noocani waa soo noqnoqday iyo weelasha la isticmaalayo qaala waxau hi bukhaari xadaana musadad waa ibni musharhad qaala wuxuu hi xadaana xamaad waa ibni zayd can aabit can anas hore waxaynu u soo marnay isku abaqa ahaayeen isku magaalana ahaayeen xamaad ibni salama iyo xamaad ibnu zayd waxaana lagu kala soocayaa ciddii ka warinaysabaa lagu kala soocaya musadad wuxuu ka mid yahay haddii musadad uu ihmaaliyo oo uu idhaahdo xadaanaa xamaad waa xamaad ibni zayd wey fain ataa can ibni xarbin muhmala aw caarimin fahuwa bnu zaydin jucila aw hudbatin aw tabudakiyi aw xajaaja aw cafaana faani ra'w raggaasuu ka mid yahay caarim maxamed ibn fadl abunucmaan caarim assaduusi nimanka noocaasa markuu la wariyo ee xamaad la ihmaaliyo waa ibnu zayd wey an aabit wa aabit bn aslm albunani waana min abat الnaasi fi anas bni malik anas ibnu malik saxaabiga cidda wax ka ninka loogu kalsoonida badan yahay waa aabit albunani an anas bni malik ana nabiya sal allahu alayhi wasalam daca waa u yeedhay biinaain weel oo min maain biyo ah biyo ay ku jiraan fa utiya waa loo keenay biqadaxin weel baa loo yani madimad iyo wixii lamida raxraax waxay yidhaahdeen waa weel afkiisu aad u sida madimada iyo wii lamida jabcadda iyo wii lamida laakiin guntiisu ama waxqaadkiisu uu kooban salkiisu gaaban yahay yani ballac buu leeyahay laakiin dharar ma laha ama cumqi ma laha wax badan qaadi maayo fiihi ay ku sugan tahay shayun min maain biyo fa wadaca waa dhigay oo waa geliyay nabigu asaabicahu farihiisa fiihi weelka gudihiisa wa qaala anasun anas waxa uu yidhi fajacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eegayo ila almaai biyihi ynbucu xaaluu yahay mid ka buranaya min bayni asaabicihi farahiisa dhexdiisa yani waxaan arkayay farihii nabiga calayhi salaau wasalaam oo biyuhu ka buranaya qaala anas wuxuu ihi faxasartu waxaan qiyaasay man tawada'a ciddii weysaysatay maa bayna sabciin ila amaaniin toddobaatan ilaa sideetan inta u dhaxaysa inay yihiin ayaan ku qiyaasay waxaana laga hadlayaa nabigu calayhi salaau wasalaam weelka uu ku weysaysanayay awaanida kala duwan inuu nabigu calayhi salaau wasalaam isticmaalayay ayaa xadiiku inoo tilmaamaya waxaa kaloo xadiika ku guda sugan fadaaisha nabiga inoogu iman doonta calayhi salaau wasalaam mucjizaadka nabiga calayhi salaau wasalaam ee aadka u badnaa oo ay kamid ahayd in waxa weeye qacmihiisu biyuhu ay ka burqanayeen yani weelkaa marka la qiyaaso hal qof baa ku weysaysanaya oo wax hal qof ku filan wuxuuna gaadhsiiyey nabigu calayhi salaau wasalaam bisababi barakatihi ilaa qof baa ku weysaystay yani acmihiisibaa waxay noqdeen il aan guray ilaa waxawe qowmkaasay ka wada weysaysteen baabun wuxuu baabu yahay alwuuu in lagu weysaysto bilmuddi mud in lagu weysaysto mudka waxaa la yidhaahdaa labada saacab in laysu geeyo wax qaadkooda ayaa waxaa la yidhaahdaa mud la yidhaahdaa qiyaas ahaanna mudku hadda marka loo badalo kiilooye loo badalo waa oo garaam wey garaam baa lagu qiyaasaa anta waa nus kiilo boqol garaamna la socdo intaas waxay noqonaysaa mud eh, qiyaasti nabigu inuu ku weysaysanayay mud wax ku dhowdhow qaala waxau hi xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn almulai qala xadaana miscar wa miscar bni kidaam abu salma alhilaali wuxuu ka mid ahaa nimankii ku canbaxay xifdiga imaam jaliila ayuu ahaa hadallo badan baa ku baxay waxaa lagu sheegay inuu yahay shayaan waxaa lagu sheegay inuu yahay musxaf waxaa lagu sheegay inuu yahay miisaan imaamu axmed bnu xambal markuu ninka iada macnaynayay wuxuu i aiqatu mila shucbata wa miscar nin aad u xifdo badanbo imaam axmed baa la abu khalde ka warran baa soo dhowey waxaa layidhi ma iqa wuxuu i iqa ninka lagu sheegaya waa miscar iyo shucbaya ragga la midka ah abu khalde ma gaadhin amashna wuxuu i waa hayaan hayaanna wuxuu ugu sheegay uu shaki badna nin shaki badan buu ah dabeedna shakigiisaa la weydiiyey wuxuu i shaku miscar ka yaqiini hayrihi buu ninka miscar la ydhahda shakigiisu hubaasha dadka kaluu la mid yahay yani shaki badnaantiisu waxba yaanay shaki idin gelin waa nin xifdi badan wey shucbana wuxuu i kunaa nusamiihi misxafan lisidqihi runbadnaantiisa musxaf baanu u bixinay kitaabka qur hadday iskhilaafaan shucba iyo sufyaan athawri waa laba amiiru lmuminiina fi lxadii waxay odhanayeen tacaalow nadhabu ila miscar almiisaan ninkii miisaanka ahayna kala miisaamaya labadiina ka xifdiga badan inoo geey hadallada laga haya waxaa ka mida wuxuu hi ina hada alxadii yasudkum can dikr اllahi wa can الصalaa fahal antum muntahuun xadiikani xuska all iyo salaadu idinka mashquulinayaayo ma oojinaysaan ma joojinaysaan dahabi waa tacliiqiyey wuxuu ku tacliiqiyey qofku hadduu xadiidka aad u daneeyo cibaadadiisuna hoosayso cilmigiisu baraka inaanu yeelanayn wuxuu waa masale culimmadu aad isugu hayaan qofku inuu cibaadada ku mashquulo badsado iyo inuu cilmiga ku dadaalo oo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka mid yahay marka wuxuu odhanaya dahabi tafsiilka wanaagsan qofku haddii uu cilmiga u soo jeedo niyadiisuna wanaagsan tahay walahu xadun min cibaadatin wasalaah waxoogaa cibaada in ay ula socoto in cibaada ay ugu eheliso ka noocaasa waxaa u fadli badan inuu cilmiga ku dadaalo laakiin haddii niyadiisu aanay wanaagsanayn ama uu cibaadada ku ama xaalkiisu aanu fiicnayn ka noocaasa waxaa u wanaagsan inuu cibaadada ku mashquulo bal waxau hi laa muqaarana laba shay oo laysdhinac dhigaya ma aha taqaana inaad ilaahay ugu dhowaato iyo inaad cilmiga badsato waxa wey waxaa fadli badnaanaya cibaadada inaad badsato wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun waxaa laynoo abuuray haayada ah midhaha loo socdo iyo yoolka loo socda waa in la cibaadaysto towfiiq xumadana waxaa ka sida shaqiiq ibnu ibraahim uu leeyahay ibnulqayimna kitaabkiisa fawaaidka uu kusoo naqliyo towfiiq xumada waxaa ka mida ah, an tuxiba alcilma walaa tacmala bihi cilmiga inaad dalabto inaad jeceshahay oo ku dadaalayso oo aad u kallahayso oo aad xifdinayso oo dadaal badan aad ku bixinayso laakiin camalka iyo cibaadada aadan u jajabnayn towfiiq xumaday ka tahay marka haddii la doonayo in la guulaysto adduuniya aakhirada waa in marka cilmi la helaba cibaadadana wax lagu daraa oo dhaqankaaga ay ka muuqataa sulugaagana ay ka soo darartaa iikhani waa miscar ibnu kidaan waa ninkaa jaliilkaa wey qaal wuxuu hi xadaanii ibnu jabrin wa cabdilaahi bni cabdilaah ibni jabr bni catiik alansaari qaala waxau hi samictu anasan wa anas bna malik radia allahu canhu yaquulu isagoo leh kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam yasilu mid maydha muxuu maydhaya mafcuulu bihigiibaa xadfan jasada jirkiisa ayuu maydhay lilcilmi bihi aw ama kaana waa ahaa yakhtasilu mid maydha ayuu ahaa bisaaci saac buu ku maydhanay ilaa hamsati amdaad saacu waa afar mud wey ilaa hamsati amdaad shan mud laga gaadho wayatawadau waa ku weysaysanaya bilmuddi mudna waa ku weysaysanaya mudku saynu soo tilmaanay waa lix anta mudna waa ilaa saddex kiilo wax gaadhay saddex kiilo ayay waxa weeye ku dhowdhowda waxaana looga jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sida badan inuu biyaha noocaase dhexdhexaadka ah waxa weeye isticmaalayay mudna waa ku weysaysanay ilaa shan mud wax gaadhayana waa ku maydhanayay laakiin taa macnaheedu ma aha xadkii ugu sarreeya inay tahay ka badan nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku weysaystay waana ku maydhay laakiin waxaa looga jeedaa in la dhexdhexaadsado oo waxa weeye biyaha aan aad loogu fogaan oo lagu talax macnuhuna kuma xidhna biyo badan baan haystaa iyo biyuhu waa igu yaryihiin waa inaanay noqon ee mar walba weysadaadu ay dhexdhexaad noqotaa oo hadda qasabada la isticmaalayo kale waa inaanay iska furnaan inta la furayo lafteedu waa dhexdhexaad waa inay noqotaa oo kamiyada la isticmaalaya waa inay koobnaataa waayo de wajacalna min almaai kula shayin xay waxyaabaha ugu qaalisana ilaahay ugu deeqa biniaadamka ama noolahaba waa biyaha wey marka in ilaaliyo la dhaqaaleeyo waxa wey waa muhim wuxuu i baabun almasxu cala wuxuu baabu yahay khufaynka in masaxo khufaynkana waa la garanaya waa taniyatu khufin waa harag waxa wey cagta wada qarinaya harabaadka iyo wixii lamidina waa soo gudagelayan ma qiyaas ahaan bay usoo gudagelayan mise cumuum ahaan bay usoo gudagelayan masle khilaafiya qolaa waxay odhanayaan nasan bay usoo gudagelayan waayo alfaada qaar waxaa ku timi axaadiista qaar sida xadiidka thawbaana ibnu maajaha ku yimi ay qaar soo dhowaynayaan faamarahum an yamsaxuu cala alcasaa'ib yacni alcamaa'im watasaakhiin yacni alkhifaaf yani waxaa la amray wax kastoo cagaha kululaynaya dugsi u yeelaya in la masaxo waa caam marka khufaynkii haragga ka samaysnaana waa soo gelaya wax allaale wixii dugsiya ee cagta dugsi u yeelayana waa soo gelaya sharabaadki wixii lamida ah. in masaxana waxay ka mid tahay weysada ayay ka tahay waayo weysada xubnaheeda waxaa ka mida ah, cagihiibaa ka ah. maadaama cagihii haddii khufayn loo xido xukumkeedu ay noqonayaan masixitaan ayaa abwaabta weysada waxa lagu sheegaa almasxu cala lkhufayn axaadiista ku timina sida la yaqaano waa mutawaatir wa mima tawaatara xadiiu man kadab waman banaa lilahi bayta waxtasab waru'yat shafaacatu wlxawdu wamasxu khufayni wahadihi bacdu laha xadiiu rafci lilyadayni wlxawdi wlmasxi cala lkhufayni culimmadu markay tusaalaynayaan axaadiista mutawaatirka ah ee saxaabo badani ay soo warinayaan waxaa loo tusaalaya almasxu cala alkhuffayn toddobaatan saxaabi wax gaadhaya ayay ka sugnaatay bay yidhaahdeen shiicada ayaa diiday laakiin ahlu sunnuhu waa isku waafaqsan yihiin qaala waxa uri bukhaari xadaana asbaq ibn lfaraj asbaq ibn lfaraj alumawi alqurashi almisri nin qaadiya oo cilmi badan buu dahbi wuxuu ku tilmaamaa mufti diyaar masriya meesha masr la yidhaahdo muftigeedii wuxuu ahaa ninka cilmiga loo daba fadhiisto dabeedna imaam shaafici baa yimi imaam shaafici xaggiisaa loo bayday maaliki buu ahaa nin cilmiga maalikiyada iyo fiqigeeda uga cilmi badan lama hayn wuxuu yaqaanay bay yidhaahdeen imaamu maalik xilliga masalada uu ku hadlay xilliga uu ku hadlay iyo daliilkeeda iyo cidda ku khilaaftay imaamu maalik si waxa weeye hubaala u hayay nin aad u cilmi badan buu ahaa can can bni wahbin waa cabdilaahi bni wahb alqurashi ee xidhiirka ka dhexeeyana wuxuu ahaa asbaq ninka la yidhaahdaa wuxuu ahaa waraaq buu ahaa ama qoraal buu ahaa ninka la yidhaahdo cabdilaahi bni wahb alqurashi karaani buu ahaa nin waxu qoraayu ahaa qaala wuxuu ihi xadaanii camr camr bn اlxaari almisri abu umaya almuadib baa loo yaqaana nin macalin ayuu ahaa qaala wuxuu ihi xadaanii abu nadr wa salim bn abi umaya alqurashi can abi salma bni cabdiraxmaan wa bni cawf axad اlfuqahaai الsabca can cabdilaahi bni cumar wuxuuna ahaa nin aad u cilmi badan buu ahaa sidaa awgeed baa axad اlfuqahaai الsabca waxa weeye loogu tilmaamay waxay ka sheegeen bacdu ahli اlcilm inuu jeclaystay inuu noqdo khaliifat اlmuslimiin ayuu jeclaystay oo tamaniyey dabeedna maalmaha ka ah ayaa isagoo niman la fadhiya waxaa ku soo baxay xoolo adhiyo xaggooda u soo socda ayuu arkay dabeedna waxau ihi allahuma in kana fii saabiqi cilmika anii saakunu khaliifa allahuma askina min labaniha ilaahay ou haddii cilmigaaga ay ku jirto aad qadartay inaan khaliif noqonayo adhigaa soo socda waxa weeye naga waraabi caanahooda dabeedna waxayba noqdeen wada ahmin bay noqdeen orgibay wada noqdeen maalintaasoo candhuuftiisa dibu liqan oo niyadaasi ka baxday can cabdilaahi bni cumar bn اlkhaaab radi allahu tacala canhu can abiih can sacd bni abi waqaas wa riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabi can nabiyi sal اllahu alayh wasalam anahu waa masaxay nabigu cala lkhufayni labada uf u masaxay wa ana cabdlahi bna cumar sala waa weydiiye cumara cumar buu weydiiyey can alika masaladaas khufeynka in la masaxo faqaala waxau ihi nacam ha waa la masaxay ida xadaaka hadduu kuu sheego xadiian xadii sacdu wa sacdu bna abi waqaas can nabiyi sal اllahu alayh wasalam falaa tas'al canhu hayrahu cid kale ha weydiin yani waa nin lagu kalsoon yahay wqaala musa bnu cuqba wasaaxibu lmagaazi ahbaranii abunadur wasalim bn abi umaya ana aba salma oo ah ibn cabdiraxmaan bni cawf ahbarahu ana sacdan alxadiia xadiika ayuu sheegay faqaala cumar waxa uu yidhi licabdilaahi cabdilaahi waxa uu ku ihi naxwahu ay naxwa dalika alxadii xadiikaa mid lamid ayuu sheegay yani waxa loo keenay min baabi lmutaabaca oo waxaynu haynay camr bn اlxaari can abi nadri baynu haynay hadda musa bni cuqba oo bukhaari uu ka tacliiqiyey majzuuman bihi can abi nadir mutaabacadasalmeeshalaeenxadiiku wuxuu tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam khufeynka inuu masaxay khufeynka in la masaxaana waa mid laynoo jideeyey wey waa rukhso adimada xaggii laga maydhi lahaabaa la masaxaya labada keebaa fadli badan ma in la masaxo mise waxa in la maydho oo khufka la bixiyo masalada tafsiil baa ku sugan xasab alaxwaal weeyi hadii qofku uu u baahdo inuu masaxo waa safar waa xilli dhaxan iyo wixii la waxa ku adag inuu bixiyo iyo wixii la waxaan leenahay waxa lagu jideeyey oo ku fiican oo kuu habboon in la masaxo hadday u fududahay inuu bixiyana maydhashada ayaa fadli badan qowlkaasee adiladu waxa wey ku kulmaysaa ruqso kastoo la samaynayaana waa noocaas haddii asalku kuu fudud yahay biduuni mashaqa asalka iyo casimada fadli badan haddii ruqsada aad u baahatana iyada ayaa fadli badan waayo iyadoo aad u baahan tahay aad ka baydho waxaa laga fahmayaa inaad leedahay fududaynta la ii fududeeyey uma baahni ta noocaasina waa icraadun can iruksati bay noqonaysaa waa mid madmuuma weeye in allaha yuxibu an tu'ta kama yuxibu an tuta cazaa'imu waa kii xadiikii ahaa qaala waxa uri bukhaari xadaanaa camru bnu khaalid alxaraani abulxasan qaala waxa uri xadaana ley waa ibni sacd can yaxya bni saciid alansaari can sacd bni ibraahim bni cabdiraxmaan bni cawf can naafic bni jubayr bni mucim jubayr bni mucim baa dhalay annawfali can curwata bni lmugiira can abiih oo ah almuhirai bni shucba can rasuuli laahi sal اllahu alayh wasalam annahu kharaja nabigu waa u baxay lixaajatihi dantiisa iyo suuligiisuu u baxay fatabacahu muhiira muhiiratu bnu shucbata baa raacay biidaawatin weysuu la raacay fiiha ay ku sugan tahay maaun biyo fasaba calayhi waa ku shubay yani nebiga ayuu ugu shubay xiina faraqa markuu ka dhammaaday min xaajatihi dantiisa fatawadaa nabigu waa weysaysta wamasaxa waa masaxay cala alkhufayni labada khuf buu masaxay xadiikanina wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam khufaynka inuu masaxay buu inoo tilmaamaya xadiiku isagoo ka faahfaahsan intan buu inoo iman doonaa maanta insha allahu tacala qala wuxuu hi xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn qala wuxuu hi xadaana shaybaan wa ibni cabdiraxmaan annaxwi an yaya waa yaxya bni abi kaiir can abi salm waa ibni cabdiraxmaan ibni cawf can jacfar ibni camr ibni umayat adamri ana abaahu oo ah camr ibni umayat adamri waana ninkii loo diray najaashi saxaabadii waaweynaa buu ka mid ahaa uxud dagaalkii uxud agagaarkiisa ayuu soo islaamay geesinimaana lagu yaqaanay ana abaahu aabihi wa camr ibni ahbarahu wuxuu u sheegay anahu ra'a nabiya sal اllahu alayh wasalam yamsaxu inuu arkay nabiga oo masaxaya cala lkhufayni labada khuf wa taabacahu waxaa mutaabaceeyey xarbu bnu shadaan ayaa mutaabaceeyey iyo wa abaan abaan baa mutaabaceeyey can yaxya abaanna waa abaan ibni yaziid alcaaar ninka loo yaqaano can yaxyana waa ibni abi kaiir xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya camr bni umayat damri saxaabiga loo yaqaano inuu arkay nabiga calayhi salaau wasalaam oo masaxaya khufeynka masaxaya waana intaynu soo tilmaanay axaadiista ku timi almasxu cala alkhufeyn inay tahay axaadii aad u badan oo saxaabadu waxa weeye sida imaamu axmed uu leeyahay ilaa toban saxaabi ama min casharati awjuh toban waji ayuu qaar waxay idhaahdeen arbaiin afartan weji ama afartan saxaabi qaarna waxay idhaahdeen waa ka badan tahay qaala waxau ihi bukhaari xadaana cabdaan cabdaan in badan buu ina soo la yidhaahdaa waa cabdullaahi bnu cumaan almarwasi cabdaanna waa laqab wey qaala waxau ihi ahbaranaa cabdullah wa cabdullaahi bni بn mubaarak bni waadix alxandali mawlaahum almarwasi waa imaamkii jaliilka ahaa waa ninkii uu yidhi sufyaan athawri wa amiiru lmuminiina fi lxadiid a'imadii madaahibtana ka mida baaba'day ka mida ayaa waxau hi waxaan jeclaystay muddo sanada inaan noqdo sida cabdullaahi bni lmubaarak oo kale mud sanada sidiisoo kale inaan nodo famaa qadartu walaa aa ayaam maan awoodin xitaa saddex maalmood inaan sidiisoo kale nodo nin aad u fadli badan buu ahaa cabduraxmaan mahdi oo talaamiidooda ka ah ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi sufyaan athawri yaa ibn lmubaarak ka waran xaalashooda wuxuu ihi awoodo sufyaan athawri cabdulaahi bn mubaarak maalin inuu la mid noqdo hadduu dadaalo dadaalo ma awoodo nin aadu karaamo badan waa aadu fadli badan waa ku tilmaameen jumicat fiihi khisaalu lkhayr wanaagga qaybihiisi kala duwanaabaa ninkaa ayaa ku kulmay cilmi iyo zuhdi iyo warac iyo jihaad iyo xaj iyo waxbixin wayra dalika min alfadaa'il qaal wuxuu hi ahbaranaa cabdullah bn mubaarak weeye qaal wuxuu hi ahbarana alwsaaciyu oo aimmadii waaweynaa ka mida ah, waa cabdiraxmaan ibni camr alwsaaci an yaya horeynusoo marna waa yaya bni abi kaiir can abi salm ibn cabdiraxmaan ibni cawf can jacfar ibni camr ibni umayat adamri can abiih qaala waxaa weli ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan arkay yamsaxu xaaluu yahay mid masaxaya calaa cimaamatihi cimaamadiisa iyo wakhufayhi labadiisa khuf wataabacahu waxaa mutaabaceeyey wsaaci macmarun macmar bnu rashid baa mutaabaceeyey can yaya yaxya bni abi kaiir buu la mutaabaceeyey mutaabacatan taama bimacnaa xadiika uu kala wariyey yani ninka la yidhaahdo alwsaaci oo sanadkii hore ku sugan oo xadiika yaxye ka warinaya waxa waafaqay macmar baa waafaqay oo mutaabaceeyey abi salma an camrin qaala waxa ui ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam xadiikan wuxuu tilmaamaya waa xadiikaynu hadda soo maraynay nabigu calayhi salaatu wasalaam labada khuf inuu masaxay laakiin lafdigan ama riwaayadan waxaa lagu laray almasxu cala alkhufayn cimaamada in la masaxo cimaamada ma la masaxaya mise la masixi maayo jumhuuru ahlicilmi waxay idhaahdeen cimaamada lama masaxo yani cimaamada waxa la masaxaya sida xadii muira uu tilmaamayo famasaxa binasiyatihi wacala alcimaamati wlkhufayn xadiika muslim yani fooda ama madaxii ama timihii wax ka mid a ah haddii la masaxo cimaamada waa lagu kamilaya waa lagu dhammaystiraya sida xadiikaasi tilmaamayo laakiin cimaamado keliya lama masaxo waa sida jamaahiir fuqaha ay leeyihiin xanaabilada waxay idhaahdeen cimaamado keliya waa la masaxaya maadaama axaadiistu ay ku ansaxday xadiikanaana ka mida ah. laakiin jumhuurtu waxay ku awilayaan wa calaa cimaamatihi cimaamadiisu ayuu masaxay ay wa macahu shayun min arasi iyadoo timihii ama madaxii wax ka midina ay la socoto sidaasay ku awilayaan laakiin axaadiista ku timi almasxu cala cimaama waa xaadiis badan weeye xadiikanoo keliya maaha xadiiu bilaal oo muslim ku yimi baa ka mida ah, masaxa cala alkhufayni waalkhimaar nabigu wuxuu masaxay ufaynka iyo khimaarka yani cimaamada waxa khimaar loogu bixiyey lnaha yukhamaru biha ras waxa lagu giijiyaa oo lagu dadaa alkamru wataqiyadii wey kamri waxa loogu magacaaba yuai cala caqliga ayuu dadaya waxa lagu dadaya timihii ama madaxii baa lagu dadaya sidaa awgeed baa loo masaxaya waxay xanaabiladu taa kusii xoojiyeen axaadiista markay daliishadeen sida luguhuba loogu daday khufaynka loogu daday oo loogu baahday in la masaxo iyo dadkay lagu cusleeyo hadday safar yihiin ama dhaxani ay dhacayso ayaa waxa weeye cimaamadii madaxa lagu giijiyeyna ee madaxa lagu duubtayna dadkii loo fududaynaya cimaamadii inay masaxaan iyadoo bedelkaa ah madaxii la masaxo waxay idhaahdeen labada imaamadii madaxa lagu geejistay lagu duubtay ee duubka ahayd iyo khufaynka in la bixiyo labada keebaa sahlan khufaynka in la bixiyo imaamada sahlan maya khufaynkaa sahlan cimaamadu wax la duuduubaya yahay khufka hal mar baa layska siibaya laakiin imaamada waxa weeye aad baa laysugu adkaynaya siday caadada u lahaayeen amood intan sacuudigeeda madaxaynu saaranna maaha sida yar loo saaranayo ama waxa wey yamantu sida yare fudud ay u idhaan loo xidhan maaha aad bay isugu giijinayeen marka waxaa adkaanaysay safar haddii ay yihiin inay furaan duubka ay furaan xanaabiladu markay leeyihiin waxaa la masaxayaa cimaamada cimaamad walba ma ah waa cimaamada madaxa lagu duubtay ee du'aabada leh ee waxa weeye qofku xanakadiisa uu soo marinayo yacni uu soo marinayo dhuuntiisa uu soo marinayo yani imaamada marka laysku duuduubo ayaa qayb kamida qoorta lagu laabayay cimaamada noocaasa la masaxayabay leeyihin laakiin aya cimaama ma ah cimaamad kastaba maah marka adilada markaynu eegno raajixu waxaa uu sida xanaabiladu ay qabaan way bannaan tahay cimaamadii qofku isku giijiyo ayna ku adkaata inuu furo baahina uu u qabo inuu waxaweeye masaxo oo uu baahan yahay inay cimaamadu sidaa ugu xidhnaato in cimaamado dhan la wada masaxo waxa wey waa mid bannaan weeye inagoo tixgelinayna axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan asalkuna waxa uu yahay daahirka in lagu qaado wax inoo diidaya qiyaas iyo caqli toonna in masaxana ma jiro axaadiistuna waa ku ansaxday taawiilna looma baahna baabun wuxuu baabu yahay idaa adhala haddii uu geliyo kii weysaysanayay rijlayhi labadiisa lugood khufaynka uu geliyo walxaal huma aahirataan iyadoo labada lugood ay aahir yihiin xadaana abu nuaym buhaari wuxuu yihi xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn qala xadaana zakariya wa bni abi zaaidat alkuufi can caamir wa bni sharaxiil ashaabi zakariya waa mudlis tadliisku ku caanbaxay haddana waa cancanay welibana inta badan tadliiskiisu waa can shacbi shacbi inta badan tadliis buu ka sameeya waa zakariya bnu abi zaaida can shacbi amr shacbi laakiin maadaama cancanada ninka mudaliska ay dhacday bukhaari dhexdii waa la aqbalaya wama ataana fi صaxiixayn bcan faxamluhu cala ubuutihi qaman wixii saxiixaynka ku yimi ee cana ee nin mudalisi u cancaneeyey waxa wey waxa lagu qaadaya cala litiaal baa lagu qaadaya abiajaaj almizi baa la weydiiyey wuxuu i maa fiihi ila taxsiinu danni bihima imaam lbukhaariyabaa malaha lagu wanaajinaya cidi ku dhici mayso oo odhan mayso waa mudalis cancaneeyey laakiin xadiikan markaynu eegno abu cawaana mustakhrajkiisa ayaa waxa uu cadeeyey samaaca cadeeyey akariya qaala xadaana caamir ashacbi imaamu axmed laftiisu musnadkiisa wuxuu ka warinaya can yaxya bni saciid alqaطaan can zakariya bni abi zaa'ida can الshacbi waa sanad la cancaneeyey laakiin qaacidadu waxay tahay sida ismaaciili uu leeyahay ninka la yidhahdo yaxya bni saciid alqaطaan culimmadiisa mudalisiinta ah oo uu ka mid yahay zakariya bnu abi zaaida waxay cancaneeyaan toos baa loo qaataa qawaacidda cancanaday ka mid tahay ninka mudaliskaah haddii uu ka wariyo yaxya bni saciid alqataan odhan maysid waa cancaneeya ama waa caddeeyo maysid waxa kugu filan yaxya bni saciid alqaaan baa kugu filan waayo qaacidadu waxay tahay saciid bnu alqataan laa yarwi can shuyuukhihi almudalisiin ila ma habata samaacuhum yaanay tasriixba inoo sheegin waxaa samaaciisa oo sugnaaday bay ka wariyeen saddexdaa qaacida haddaynu isu geyno xadiidku hadal yeelan maayo zakariya waa mudalis waana cancaneey can caamir can curwata bni lmugiira bni shucba can abiihi wa almugiirata bni shucba qaala wuxuu ihi kuntu waan aha maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga maciisa ayaan ahaa fii safarin safar faahwaytu waan u qastiyey linzica si aan u khufay labadiisa khuf oo nabigu wuxuu u fadhiistay weysu muirat bnu shucbana waa dabagalay oo weysada ayuu u qaado nabigu lugaha soo gaadhay buu doonay khufeynka inuu ka bixiyo ahlulfadliga in loo adeego ahlulcilmiga loo adeego wa awaluhum rasuul llahi sal allahu alayh ayay daliil u tahay faqaala waxaa wuri dachumaa ka tag fainii anigu adhaltuhumaa waan geliyey yani labada qadam khufeynkan geliyay aahiratayni xaal ay labada qadam yihiin aahir ay yihiin famasaxa waa masaxay calayhimaa dushooda waxay ixtimaalaysaa yanii labadii gomadood labadii khuf baa la geliya labada khufna waa aahir oo najis maaha khufeynku macnaha waa ixtimaalaysaa laakiin riwaayaadka kale inoo cadaynaya waxaa la sheegaya xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya awalan nabigu calayhi salaau wasalaam socdaal buu ahaa ee wuxuu doonay inuu weysaysto muhiiratu bnu shucba ayaa waxa weeye jeclaystay inuu ka bixiya khufeynka oo wuxuu filanay nabigu inuu cagaha maydhayo nabigu wuxuu uhi iska da waan masaxaya wuxuu nabigu u masaxaya calayhi salaau safar buu safar buu ee uuna u baahday welibana salaad subax ayay ahayd weysadeediibay ahayd sida riwaayaadka kale tilmaamaya waa xilli loo baahan yahay cagahakufeynka in la masaxo oo aan la maydhin cagihii meel bannaanoo baadiyeana waa la marayay waxaynu u daliishanaynaa inay habboon tahay xaaladahaasoo kale in la masaxo in la masaxo inay tahay masale labaad buu xadiidku daliil u yahay shuruudda khufeynka la masaxaya waxaa ka mida ah. ay sheegaan lubsuhumaa cala kamaali ahaara ama bacda kamaali ahaara waysada marka la dhammeeyo ee khufeynka la xidho marka kabacdi in la masaxayo yacnii qof xidhay isagoo weysadii dhammeeyey marka dambe uu weyse u baahda ayuu masaxaya ee xadiidka inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam cilada uu masaxay u sheegay oo ah labada nacagood inuu geliyey isagoo weyse qaba khufeynka inuu geliyey sidaa awgeed uu masaxayo waxaa laga qaadanaya weysela'aan haddii lagu xidha inaan la masaxayn waxaa kaloo laga qaadanaya weysadaasi inay dhammaato bacda kamaali ahaara waana masale khilaafiya jumhuurtu waxay leeyihiin waa inay weysadu dhammaataa oo hadii cad uu u weysaysiiyo kadibna kufkeeda u xidho oo u masaxo dabadeedna cagta la u maydho markuu maydho kabacdi u geliyo dabadeedna cagta labaad uu maydho dabadeedna khufka uu u geliyo ka noocaasa loo ogolayn inuu masaxo xilliga uu masaxaya waa markuu weysada wada dhammeeyey inuu labada khuf hal mar wada xidho waa sida jumhuuru ahlilcilmi ay leeyihiin imaamu abu xaniifa iyo riwaayo laga soo naqliyey imaamu axmed ayaa waxay leeyihiin way bannaan cag in la geliyo kabacdina eh, cag inta la maydho loo geliya khufka dabadeedna ta kale la maydho khufka loo geliyo haddii sidaas khufeynka loo xidho marka dambe in la masaxaa inay bannaan tahay ibnu taymiya waxa uu yidhi wa huwa sawaabu bilaa shakin qowlka xanafiyadaana sawaaba shaki la'aan ibnu lqayimoo tilmiidkiisayna waxa uu yidhi huwa asaxu lqowleyn labada qowl waa ka sixada badan laakiin jumhuurtoo shaaficiyadu ka mid bay daliishanayaan xadiikana kamida ah. waxaa kasii cad xadiiu abi bakra oo sunanta ku yimi ida taahara falabisa khufayhi ida taahara marka uu weysaysto falabisa fadu taciib bay faaidaysaa yani markuu weysada dhammeeyo falabisa khufayhi kabacdina khufeynka uu xidho masalada khilaafkeedu waa xoog badan yahay laakiin masaladaasa xadiika loo daliishanaya man axad lam yatawada aan ka weysaysan min laxmi shaati ee neefka aiga ah hilibkiisa kaan ka weysaysan iyo wasawiiqi heedii la shiiday ee la kariyey ka aan ka weysaysan wa akala waa cunay abu bakrin wa cumaru wa cumaanu radia allaahu canhum taa kooxa ku yaalla ii sheega ya kitaabka macnaha ii sheegina kitabka waxa ku yallan idin weydiiye maxaa idinku yaalla falam yatawada'u nuskooyinka bukhaari oo riwaayada abidar ka tahay ayaa waxaa ka dhacday laxman marka nuskooyinkanaynu hayno qaarna waxa ku yaalla laxman qaarna kuma taallo marka riwaayada qaar bay ku sugan tahay wa akala waa cunay abu bakrin wa cumaru wa cumaanu radia allaahu canhum laxman bay cuneen falam yatawada'uu may weysaysan eh, laxman ku dara ciday ka dhacday laakiin nusakhdii bukhaari lafteeda iskhilaafsan maa khaa mabaciya ma waa riwaayaadka bukhaari baa kala duwan eh, wuxuuna ku ishaarayaa imaam lbukhaari yani masaladan bilowgii hadal inuu ku jiray laysku khilaafay axaadiisu ku kala duwanayd laakiin abi bakar iyo cumar iyo cumaan oo khulafadii iska dambeeyey ah inay sidaa dhaqan geliyeen saxaabaduna aanay ku khilaafin yani markii dambe masalada in lagu ijmaacay waa ijmaac imniya waa ijmaac asaxaaba waa ijmaac sukuuti ayay waxawey noqonaysa inaan laga weysaysan hilib la cunay inaan laga weysaysan hilibkuna hilib ari wey qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana cabdullahi bnu yuusuf atiniisi qaala wuxuu ihi ahbarana malik imaamu daar lhijra can zayd bni aslam can caطaaء bni yasaar mawla maymuna can cabdillahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam akala waa cunay katifa shaatin neef adhiya garabkiibuu cunay uma sallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan nabigu qaal wuxuu ihi xadaana yaya waa ibni cabdilaah yaya bnu bukayr waa yaya bni cabdilaah awowgii baa loo nisbeeyo bukayr qaal waxau ihi xadaana lay ibni sacd can cuqayl ibni khaalid ibni caqiil can ibni shihaab qaal waxau ihi ahbaranii jacfar bnu camr bni umaya addamri ana abaahu ahbarahu anahu ra'aa rasuul lahi sal allahu alayh wasalam yaxtazu isagoo goosanaya min katifi shaatin neef aiya garabkii isagoo goosanayoo huraya fa duciya waa ila asalaati salaad baa loogu yeedhay fa alqa waa tuuray asikiina sikiin buu tuuray fa sallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan labadan xadii waxay tilmaamayaan nabigu calayhi salaau wasalaam hilib ai oo la inuu nabigu inta uu cunay aanu ka weysaysan islaamka bilowgiisu wuxuu ahaa tawada'u mima masat innaar ha laga weysaysto wixii dab uu taabtay ha laga weysiisto yacni cunto kastoo dabi uu taabtay ama ha noqoto sawiiq waa heed la shiiday ama soorde waa waxaanu idhaahna wey waa soortoo kale heed la shiiday ama qamadi la shiidayna waa la yidhi inta badan waa heed heed la shiiday oo la kariyey maxaynu odhanayna waa soor iyo wixii la ya basa waa basa wey waaba la iibinabigu calayhi salaau wasalaam waxa weeye taasoo la kariyey buu cunay yani dabbaa taabtay hilib aina waa cunay nabigu calayhi salaau wasalaam oo la kariyey halkaa waxaa laga qaatay axaadiistii odhanaysa laga weysaysa wixii dabtaabtay in la nasakhay baa loo daliishanaya waana sida bukhaari tilmaamayo ee saxaabadii markii dambe waxa weeye ay ku camal faleen baabun wuxuu baabu yahay man axad madmada ka luqluqday min asawiiqi haadi basadiisama shuurabadhe waxa weeye ka luqluqday walam yatawada aan weysaysan waaye xadiikanna wuxuu tilmaamayaa in laga luqluqanayo xadiika hore wuxuu tilmaamay inaan laga weysaysanin xadiikanna wuxuu tilmaamayaa in laga luqluqanayo laakiin aan laga weysaysanan qaal wuxuu i buhaari xadaana cabdulahi bnu yuusuf qaal wuxuu i ahbarana malik can yaxya bni saciid walansaari can bushayr bni yasaar bukhaariyo muslim haddii uu kugu yimaado magacan ma bashiir ba oo waa mukabar mise waa bushayr ninkanoo kale waxaa la yidhaahdaa ibnu yasaar bushayr baa la odhanaya waana laba nin waa bushayr bnu kacab iyo bushayr bnu yasaar wixii ka soo hadhay waa bashiir wey axaabiga bashiir bnu sacad nucmaan ibni bashiir aabbihi bashiir baa la yidhaahdaa iyo inta kaleba laakiin ninkan iyo ibni kacab labadaba bushayr baa la yidhaahdaa wabnu yasaarin wabnu kacbin bushayru waqul yusayrun fi bni camrin aw usayru ibni yasaar iyo ibni kacab bushayr baa la yidhaahdaa waxa kalena waa bashiir waayo waxaa dhici kitaabka aad haysataa inuu bilaa xarakaya mar walba hamooday in lagu damaynayo inuu bilaa xarakaya waa inaadan khaldin wey hadduu yahay mawlaa bani xariata weey ana suwayda bna nucmaan ahbarahu waxa uu sheegay anahu kharaja inuu la baxay maca rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam caama khaybar sanadkii khaybar buu la baxay xataa ida kaanuu markay ahaadeen bisahba meesha sahba la yidhaahdo wahiya yaduna adnaa khaybar khaybar xaggeeda ugu sokaysa madiina ugu soo xigta weeye fa sallaa waa khaybarna hadda waa magaalooyinka madiina hoostaga weye kama foga fa sallaa waa tukaday nabigu alcasra salaaddii casr buu tukaday uma daca waa u yeedhay bilswaadi sahaydiibuu u yeedhay yani sahaydii ay siteen ciidanku ayuu nabigu u yeedhay falam yu'ta looma keenin ilaa bisawiiqi basadii mooyaane wax kale looma keenin faamara bihi waa amray nabigu calayhi salaau wasalaam fauriya waa la jilciyey yani biyaa lagu jilciyey wuxuu arkay inay xoogaa qalalan tahay dabeedna biyaa lagu jilciyey faakala rasuul lahi sal lahu alayh wasalam waa cunay rasuulkii alle waakala anaguna waa cunnay uma qaama nabigu waa istaagay ila maribi salaadii maqrib uma sallaa nabigu waa tukaday walam yatawada mana weysaysan xadiikani weli wuxuu tilmaamaya cuntooyinkii dabku uu taabtay inaan laga weysaysanayn cuntadii dabu u taabtay inaan laga weysaysanayn bilowgii waa laga weysaysanayay laakiin markii dambe waa laga tegay xadiikii jaabir bni cabdilaah kaana aakhiru lmrayni min rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam tarku lwuduui mima masat innaar nabiga xaalkiisii dambe wuxuu ahaa yani labadiisa xaal wax dabtaabta in laga weysaysto hadii la cuno iyo inaan laga weysaysanayn labada waxa dambeeyey inaan laga weysaysanayn yani waa la nasakhay in laga weysaysto qaala waxa i buhaari xadaana waa asbaq bnu lfaraj qaala wuxuu ihi ahbarana waa ibnu wahab cabdulaahi bni wahb qaala waxau ihi ahbaranii camrun wa camr bn اlxaari almisri fuqahadii masaarida ayuu ka mid ah can bukayr wa ibni cabdillaah ibni اlashaj can kurayb ibni abi muslim mawla bni cabaas can maymuna زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل واacunay cindaha maymuuna agteeda katifan garab buu cunay waxaana laga yaabaa nabigu alayhi salaau wasalaam meelaha uu jeclaa inay ahayd waxyaabaha saxiixaynka inoogu iman doona waxaa ka utiya bidiraacin waxa weeye dhudhunka hilibkiisa loo keena dabadeedna e, wa kaana yucjibuhu nabiguna waa jeclaa waa jeclaa hilibka noocaas hilibka saaran waa jeclaa garabkuna waa la mid kii maraan maxad boodhan laascaanood ka dhiganayay ayaa waxa weeye dee waa iska taqaanaa nin yarna waan ahaayo hilib baan xiisay doodna hodheel baan tagay laascaanood ku yaala oo maxadka u dhowaa doodna waxaa hi hilib ii keena waxaa la lagu keena waxaa hi garab ii keena odaygii meesha lahaabaa yidhi waanu ognahay wadaadadu garabkay jecelyihi garabkaa loo keeno waa laga yaabaa in halkan laga keenay halkan in laga keena waa haddii ay sugan tahay inay garabka jecel akala cindaha katifan garab buu ku ag cunay uma sallaa waa yatawadda mana weysiisan yani weli wuxuu tilmaamaya imaam buhaari nabigu calayhi salaau wasalaam hilib ai oo la kariyey inta uu cunay inaanu ka weysaysan waana xaalkiisii dambe wey baabun wuxuu baab u yahay baab kalen kusoo xidhan maanta baabun wuxuu baab u yahay hal yumadmidu maka luqluqanaya min allabani caanihi caana hadii la cabo ma laga luqluqanaya qaala waxa uhi bukhaari xadaana yaxya waa ibn cabdlaahi bni bukayr waqutaybatu waa qutayba ibni man ibni saciid ibni jamiil ibni ariif abu raja albaqlani albaqdaadi eh, xadiikani wuxuu ka mid yahay axaadii kooban oo imaam bukhaari shiikhiisu uu yahay qutaybat bnu saciid muslim shiikhiisa isla xadiikan waa qutayba abi daawuud tirmidi nasaai antaa shiikh alusuul اlhamsa waxaan ibnu maaje ka ahay xadiikan waxaa ugu shiikha shiikhan qutayb la yidhaahdo qutayba ugu shiikha wa qutaybatu qaala waxay yidhaahdeen labadoodu marka imaam albukhaari hadda waxa u dheer ninka la yhahda yaxya bni cabdillahi bni bukayr qaala waxay yidhahdeen xadaana leyth waa ibni sacd can cuqayl ibni khaalid ibni caqiil can ibni shihaab can cubaydlaahi bni cabdilaah bni cutbata axad fuqahaa sab can ibni cabaas radi allahu tacaala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam shariba waa cabay labanan cana ayuu cabay famadmada waa ka luqluqday wa qaala waxa uu yii ina lahu canaha waxaa u sugnaaday dasaman dufan baa u sugnaaday caanuhu dufan buu leeyihi xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya inay haboon tahay caanaha in laga luqluqdo caanaha in laga luqluqdo haddii la cabo welibana qofku markuu sii seexanayo way sii ta'akudaysaa inaanu isagoo dufan leh waxa weeye aanu seexan bimacnaa afiisu dufan leeyahy waayo caanuhu dufan buu ama subag buu leeyahy waxaana la tilmaamay cilada nabigu calayhi salaatu wasalaam uu uga luqluqanayay qaacidaduna waxay tahay alxukmu yaduuru maa cilatihi wujuudan wacadama hadda caanahan maraaciga aad inooma soo gaadho waa noocyo saddex nooc baa loo sameeya mid waxaa la yidhaahdaa waa kaamilu dasam waxa weeye dufankiisa ama subagiis waa u dhammaystiran waa sidii waxaweya lagu lisay wey midna waxaa la yidhaahdaa qaliilu dasam waxoogaabaa laga sii daayay subagio laga dhimay midna waxayba ka dhigaan khad waxay idhaahdaan waa mansuucu dasan subagaba waa laga dhameeyey waa bilaa subag wey ceertay lamida mansuucu dasan baa ladhahda way ku taallaa caanaha dad cabto ma ka luqluqanaysa subagii waxa wey meesha waa ka baxda nacam horta waa iska sunne mar hadduu nabigu caanihii ka luqluqday hoos ugu sii dhaadhici waa laga luqluqanaya waxaa kaloo sunanta ku timi ana nabiya sal allahu alayh wasalam shariba labana walam yumadmid iyaduna waa sugan tahay nabigu calayhi salaau wasalaam caana inuu cabay oo aanu marka labaduba waa bannaan inaad ka luqluqato oo waxa weeye subaga aad nadiifiso sida cuntooyinka kaleba aad uga luqluqanayso iyo inaad waxa weeye iska dayso labaduba waa laba lagu jideeye wey laakiin waa sunne haddaad xadiidkan dhaqan geliso adoo nabiga ku dayanaya wallahu aclam sal allahu waslm cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslem